alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam waxaa inoogu dambeeyey xadiiska baa mursal la yidhi amba waa daciif oo ah inuu rasuulku diiday alayh isalaatu wasalaam nahaa rasuulu llahi salى allahu alay slm an tustardaca alxamqa an tustardaca bimacnaa an tudlaba minhaa an turdica asabiy inay wax nuujiso in laga dalbado marka culimadu waxay udaliishadeen walow mursalba xadiisku ha noqdee waa daciife laakiin macnihiisu waa sax waayo akhlaaqda wanaagsan ilmaha yar laftigiisu marka laga reebo dee in maaha caanaha laga cabayo keliya maaha gabadha laakiin kolleyba sida ilmaha ula dhaqmayso iyo ilmaha laftigiisu wax badan baa ayuu de ku tarbiyadoobaya waxa laga ataa diintiisa wax ka mida ina dayacdo marka da qof xamqaan oo qof dee caqliyan iyo waxaan dhamaystirnayn oo ay ama dacfulbasiira ku jirto akhlaaqdeedana wuu ka shabahayaa waxaa la markaa idha waxaa lagu maamhay ina aradaaca yugayiru ibac ina aradaac yugayiru adibac baabu nafaqaati wuxuu baabu yahay nafaqada oo ah biilka iyo wixii qofku uu cunayey wuxuu cabayey meeshuu gelayey waa min madcamin wa malbasin wa mashrabin wa maskanin ayay nafaqada koobsanaysa intaasoo dhan baa markaa nafaqada noqonaysa waxaa looga jeeda markaa nafaqada ah maa yalzamu اlmarأa sarfuhu liman caleyh munath min zawjati waawlaadi wamaalik waa qofku wixii uu ku bixinayo ciddii mas-uulka uu ka ahaan weeye marka maa yalzamu lmara almara qofka wixii waajib ku ah oo laasima tay sarfuhu liman caleyhi munatuhu ciddii waajib ay ku ahayd inuu beliyo liman caleyhi munatuhu maa yalzamu lmara sarfuhu liman calayhi مؤنته min zawjatihi wa awlaadihi wa mawaaliihi markaa saddex waa culimadu ay idhaahdeen asbaab almuujiba linafaqa waa halaatha asbaabta keensanaysa nafaqadu tacriifka iminka ay noo sheegeen baa markaa laga qaadanayaa waa annikaax nin hadduu markaa gabadh guursado haweeney guursado marka hore aanay waajib ku ahayn dee inuu beeliyo de waajib bay ku noqonaysaa maxaana soo jeeday nafaqadaasaa soo jeeday waxaa soo jeeda jeeda nikaaxaasa nafaqadaa soo jeeday iyo annasab oo dee ilmihii waalidkiisii amba walaalkii amba aabihii hooyadii dadkaasoo kale waa nasab baa isku keena iyagana iyo almulk oo addoonkii ah almulku marka asbaab annafaqa waa saddexdaas asbaabta qofka ku waajibinaysa keensanaysa النikاح والنصب والmلk وعن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت way gashay way u soo gashay hinda bintu cutba hinda bintu cutba soo gashay way sii tacriifisay marka imra'atu abi sufyaan waa jumla muctarida hinda bintu cutba waayo waa xaaskii abi sufyaane radi allahu canhum ajmaciin calaa rasuuli llahi sala allahu alay sl soo gashay iyadoo markaa wax weydiineysa faqaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuulkii ilaahayow ina abaa sufyaan rajulu shaxiix ay shadiid lbukli ashaxu ashad lbukli abu sufyaan waa nin aada u gacan adag laa yucطiinii ima siiya aniga oo sawjadiisiiya ah min anafaqati nafaqo ma yakfiini wax igu filan aniga iyo oo wayakfi bani ubadkaygana ku filan ilaa maa shay mooyaane akhadtu aan ka qaato min maalihi bigayri cilmihi isagoon ogeyn waxaan isagoon ogeyn adee maalkiisa kala baxa mooyaane haddaba fahal calaya fi dalika min junaaxin fahal calaya ma la igu leeyahay fii dalika arrinkaasi min junaaxin wax dembi ah. wax dembi maiga soo gaadhaya faqaala rasulku wuxu uhi khudii qaado min maalihi maalkiisa bilmacruufi macruuf kaga qaado oo macnaa ha dhaafinin intii lagugu talagalay macruufka waxa weeyaan maa yakunu macruufa bilcurfi walcaada wixii caadada iyo curfiga macruufku ah macruuf bilcurfi walcaada maa shay ka qaado khudii ka qaado min maalihi maalkiisa bilmacruuf wanaag uga qaado maa oo mafcuul bihdi maa yakfiiki wax kugu filan adiga oo wayakfi baniiki ubadkaagana ku filan ka qaado mutafaq caleyh xadiiskan hinda bintu cutba hindun iyo hindu bisarfi wa bigayri sarf labadu way ku banaan yihin way magaca hulaafiga ah ee sukuunta dhexda ku leh waxaana wanaagsan in laga daayo sarfiga bay dhaheen qodii naxwu saas marka hinda binti cutba waynu soo marray in badan waa umu mucaawiya radia allahu canha waa mucaawiye hooyadii waxaanay walaalahaayeen abi xudayfa oo aynu soo maraynay xaaskiisu inay tiri salim reerkaasugan cutba binu rabiica ayaa dhalay oo lagu dilay dagaalkii beder isaga iyo walaalkii shayba bin rabiica iyo walaalkii alwaliid binu cutba waa sababtay markaa aada ugu xanaaqsanayd xamseyi markan dambe ay beerkiisa googeynaysa halkay ka xanaaqsanayd halkaas ahayd ina waa dumare maca dalika haddana way toobad keentay way islaamtay abu sufyaan oo maalintaa ciidanka hogaaminayana sawjkeedii bu ahaa hogaamiyaasha wayna quraysheed abu sufyaan binu xarb بن أمyة بن cabdishams بن cabdimanaaf markaa waxay ku sifaysay ko inuu yahay rajul صaxiix xuquuqdii markaa ay ku lahaydeen nafaqada iyadu ay ku lahayd iyo ubadkeeduba inaanay wax ku filan ka helin waxuu siiya laakiin de intii loogu baahnaaye uu hayey ma hayo ma siinayo markaa si qarsoon baan uga qaataa rasuulku wuxuu fatwooday alayh isalaatu wasalaam inay ka qaadato bilmacruuf maaa loo macruufkii maxaa ku baxay intii xaqa ay ulahayd weeyaan ee hadday wax dheeraada ku darsato way ku dambaabaysaa waa gef lakin xaqeedi waa inaan dhaf bilmacruuf macruufkuna waxa weeyaan waa wixii ma yutacaarafu fi lcurf walcaada waa wixii dadku isla garanayaan oo nafaqadoo kale iyo biilka waxaa la idhaahdo sharcigu ma odhanin halkaa yaan la dhaafinin iyo halkaa waa la gaadhsiiya wax lamid ah lakin sharcigu muxuu celiyey curfigaa loo celiyey way kala duduwanta dadkaa kala duduwan deegaanada ayaa curfiga ka mid a dabaqaadka dadka ayaa ka mid a way ku kala duwan yihiin markaa dadku saasay u kala duwan yihin dabeedna markaa shay kasta oo aan sharcigu xadidin lakin sharciga kusoo arooray وكلma جاء بالشharci وlam يحaddi fabicurfi kalxirzi fabilcurfi xududi wa kulamaa jaa walam yuxadadi bisharci kalxirzi fabilcurfi xududi gabay saasaa jira sheekh ibn cuthaymiin kitaabkiisa la idhaha kitaabkiisa qawaacid fiqiyaha uu sheekhu ku gabiyey markaa wuxuu leeyahay shay kasta oo aan soo aroora sharciga ku soo aroora lakin aan la xadidin sida xirsiga matalan qofkii maalka meel haddii lagu xerayo gacanta lagu goynayo kale curfigaa lagu xadidayaa markaa biilka ninka magaalo degan iyo ninka mii degan way kula duwanaanayaan ka taajirka ee lacag badan haysta iyo ka faqiirka way kula duwanaanayaan waktiga kulaylaha la joogiyo waktiga qabow way kula duwanaanayaan curfiga marka xaaladaas kuxidhnaanaya haddaba bilmacruufna waa saas waa wixii macruufka ahaa ee sharcigu kuu dhigayey ee aada adigu u baahneed daruuriga ahayd adigiiyo ubadkaagu ayaad ka qaadanaysaa xadiiska masaa'il fara baa loo daliishadaa waxaa ka mid ah in qofka wax laga sheegi karo oo alqiiba tajuusu fi bacdi alxaalaat kalistifta aw kida kana yastaftii fayadkuru min cuyuubihi maa yaxtaaju ileyh ceebtiisa wuxuu sheegi wuxuu uga baahanyay oo imika maxay ku sifaysay rajulu shaxiih waxaa kaloo laga qaatay inay waajib ku tahay qofku inuu reerkiisa biiliyo maadaama la yidhi markaa xataa isagoona weyn ka qaado oo loo baneeyey suugan aanay noqonayn saas waxaa kaloo laga qaadanaya qofkii oo maqan in fatwo lagu ridi karo isagii ma joogo looma yeedhin lakiin markay xukun tahay haddii la xukumayo qofkii masale laba qof la kale xukumaayo waa inuu goobjoog ahaado isaga la helo waa daruuri taasi waxaa kaloo laga qaadanayaa jawaas alkalaam cala janabiya gabadha ajaanibka ah ninka ajanabiga ka ah inuu la hadli karo arrintana la odhan maayo dee rasuulka gaar ku hayd calayh isalaatu wasalaam laakin waa hadalka intii looga baahanyay waa hadalka inta looga baahanyay qofku waxaa laga qaadanaya masaaisha ka il ka ishkaal gashana dee inuu weydiiyo fasaluu ahla dikri kuntum laa taclamuuna saxaabadu cilmiga waxyaala badan bay kusoo xasilin jireen qadiyadaasi ay ka mid tahay nafaqaة الزawja waa waajibaة calى الزawj wa nafaqaة banihi kadalika xataa iyadu hadday tahay haniya mid maal qabeen oo maal badan haysataa isagay waajib ku tahay inuu biiliyo hadday de usamafalaysa waa leedahay anaa de biilka kaaga filnaanaye adu waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska haddii uu bixin waayo biilkii in qasab lagaga qaadi karana mar haddii isagoon ogeyna laga qaadayo maxaa kaloo la samayn karaa xoogna waa laga qaadaya وعن dاr المحاaribiي radي الlahu عanهu qaal waxau ihi qadimna الmadinata magaalada madiine ayaanu nimiyo faidaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم markaan saa usoo istaagnayba waaba rasuulka ilaahayo salى الlahu عalيه waslم qaa'imu taagan calى lmimbari mimbarka ku taagan oo ykdubu khudbadeynaya ykdubu الnaasa dadka u khudbadeynaya oo wayaquulu leh yad اlmucطi alculya yad lmucdi ka wax bixinaya gacantiisu alculya ta sareyso weeyaan wabda ku bilow biman tacuul cidda aada quudiso tacuul ay aladi tajibu calayka nafaqatu umaka ku bilow ay ibda umak ibda biumik wa abaak wa ukhtak wa akhaak uma adnaaka dabeetana ka kugu soo dhow aqrabak nasaban adnaak ay uma adnaaka dan kale kugu soo dhow rawahu anasaayi wa saxi ibn xibaan o dara qudi xadiiskani wuxuu daliilu yahay in nafaqadu ay waajib ku noqonayso qofkii qaniga ahaa ee maalqabaanka ahaa ay ugu waajib noqonayso calaa aqaaribihi qaraabadiisa marka matala tusaale ahaan midi waa mid iyadu curfiga waa laisla garanayaa ubadkii iyo sawjadii iyo waalideynkii iyo gaar ahaan ubadkii sawjadii iyadu waa waa waajib saaran laakiin xadiiskani waxaa kaloo daliilu yahay haddii aabihii uu faqiir yahay isna uu haysto inay waajib ku tahay a inuu aabihii beeliyo haddii laakin aabihii qani yahay waajib kumaha hooyadu iyadu waa waabay kasii mudanta iyada lagu horreysiiyey waa lasii kala horreysiinaya waxaa kaloo laga qaadanaya walaaladii hablahay walaalaha ahaayeen iyo inamaday walaalaha ahaayeen haba noqdaan qaar reera leh hadday fuqara yihiin iyagana isnaga uu qani yahi u haysto weyn waa awoodi karaya inuu beeliyo inay waajib ku tahay cid kastoo qaraabaysa adnaaka uma adnaak matala acmaamahu wa akhwaalahu acamaatah khaalaatah saasoo kale marka khaalaatihi wa acmaamihi inuu dee quudinayo waa xadiis dalbiya waxaa kaluu xadiisku dalilu yahay gacanta wax bixinaysaa inay ka fadli badan tahay xadiiskii kale uu fasireeya rasulku uri alayh sala slam alyad lculya khayru min alyadi الsufla wabda biman tacun marka alyad اlculya waa maxay waa almunfiqa waa ta wax bixinaysa walyad suflana waa alaakhida waa ta qaadanaysa ta qaadanaysa marka culimadu waxay badan yihin inay tahay taas mucdiyadu alculya waxa laga soo wariyey qaarkood inay idhaahdeen alyad اculya waa ta alaakhida qaadanaysa lakin markaa dee xisan wa macnan xadiiskuna u cadeeyey xisan wa macnan aynu arkayn almuhim xadiiska sheekh wuxuu ugu keenay kitaabu nafaqaadka waxa uu saxaabigan leeyay horta markii koowaad ee magaalada madiine soo galabe intaanan meel kaleba tegin horta masaajkii baanu tagnay rasuulka alayh salatu salaam khudbadayn aan la kulanay idaadaasi waa fujaaye waxay u badan tahay inay inay maalin jimco ahayd waa iska suurtagal waliba markaa boqol kiiba sagaashan taasi u badanta way sarci kartaa inay noqoto rasuulka alay slat slam xaalad kaloo khudbadayn jirayo uu mimbarka saarra way dabeedna markaa hadalkaasoo rasuulku ka hadlay umaka wa abaaka wa ukhtaka wa akhaak uma adnaaka adnaaka oo hooyadu inay markasta aabaha ka horeysa waa laga ubadkii muu sheegin rasuulku alayh isalaatu wasalaam iyo zawjadii waayo iyagu nafaqadoodu waa waajiba oo marka hore waa la iska garanayay hadduu faqiir yahay haddaanu ahayn waa waajib inuu beeliyo iyaga wuxuu helaba laakiin qoladan hadduu qani yahay oo awoodi karayo wuxuu ku beeliyo ayay waajib tahay inuu aanu dayicin iyagina siladu waa kala laba iyo hadda nafaqadu labadaas silatu raxim dad qaraaba in la xidhiidhiyo way wanaagsan tahay oo de waxyaala isagoo qofka xadudqaniya baa la xidhiidhinaya laakin tani waa nafaqo waajiba baa laga warramaya marka culimo badan ba waxay idhahdeen kow horta qofkii de inuu muslim yahay iyo inuu kan munfiqa kan munfaqu caleyh kan la siinaya caajis can itakasub inaanu shaqaysan karayn amba daa ha noqoto amba wa xanuun ha noqote eh, lakin hadduu xoog yahay oo uu shaqaysan karayo dee haba isagu isdayaco waajibku maaha waxaa kaloo shardiga an yakuuna waarian inuu dhaxlaayo sheekh ibn cuthaymin o kale qise uu sheegaya mar shardiga inuu qofkani qofkan dhaxlaayo laakiin haddaanu dhexalkiisa lahayn ka soo qaad in adeerkaabaa jooga adeerkaana uu joogaa dhaxalka cidda kuugu soo xigto waa iyo oo adeerkaa soo maaha in adeerka adeerkaa inaad bilisaa waajib kuguma aha way laakin adeerkaa lakin aad bilisaa xaaladan iyada hadaad awoodi karayso waa kugu wajib bay noqonaysa haddii adeerka xaaladan iyadaanu ku dhexlaynina waajib kuguma aha bali culimada qaarna shardigaa maydhigina waxay dhahdeen qaraabun baa loo eegaya inuu qaraabadiisa yahay qofkaasina uu yahay qof awoodi karaya kanna uu caajiska yahay ayay yidhahdeen qadimna madinata ayaanu nimi faidaa rasuul lahi sal اlahu alay slm rasuulkiiyo qaaimu taaganoo cala mimbari mimbarka ku taaganayo khdubu naas dadka u khudbaynaya wayqulu yadlmucdi gacanta wax bixinaysa alculya iyada saraysa markaa waa sharaf iyo karaabo inuu qofkii wax bixinayo wabda ku bilow biman tacuulu haddaba dadku iyada laftigeedu haddii nafaqadii aanay qeybsamaynin waa sida u kala horeeyaan ayaa la samaynayaa wabda ka bilow biman tacuulu cidaad quuriso umak ay ubda umak mafcuul bi noqonaysa wa abaaka ka bilow wa wakhtaka ka bilow wa akhaaka oo iyaga laftiisa usoo kala horeeya ma lasoo kala horeysinaya walaalkii iyo walaashii haddii labadaas inaanu qofku wada biilin karin muxuu soo horeysinayaa walaashi oo dee dumarku way kasii duwayen kasii jecsayin uma adnaaka adnaak uma adnaaka fa adnaak ka kuugu soo dhaw haddana kuugu soo dhaw saas aad kala horeysinaysa an abi hurayra radi alahu anhu qala qala rasuul lahi sala lah ala sl u limamluuki addoonkii wuxuu leeyahay طacaamuhu wa kiswatuhu wuxuu cunayey wuxuu xidhanayey walaa yukalafu lagu kalifi maayo lagu dirqi maayo oo loo diri maayo min alcamali shaqo ilaa maa yudiiqu wuxuu awoodo mooyaane rawaahu muslimu waxaynu soo aragnay nafaqada asbaabteedu maxay ahayd ya hay haye tafadal ya saaxib alcimaama a asbaabu nafaqo sheeg ya saddex bay ahayn kala sheeg haye ya annikaax iyo nasab iyo mulkigi sax masha alla waad la socotaa haddaba mulkigii bayn halkan ku haynaa imika qofkii mmuxuu ahaa addoonka ahaa ee mamluuga ahaa yuu ku leeyahay nafaqadiisa wixii cunayey waajib buu ugu leeyahay wuxuu xidhanayna waajib buu ugu leeyahay meeshuu gelayna waajib ugu leeyahay shaqadana waa inuu shaqeeyo isna laakiin waxaanu qaban karin lagu dirqii maayo haddii lagu dirqiyana waa in lala shaqeeyo oo hawshaa lala qabto wey hadi la hawshaa qabo lakin wuxuu awoodi karay waxaan ahay laa yukalif llahu nafsan illa wusha hadii kale dulmi noqonaysa waxaanu rasulku ala sla slam xadis kale ku sheegay hum ikhwanukum jacalahum allahu taxta aydiikum faacmuuhum mima taakuluun waalbisuuhum mima talbasuun walaa tukalifuuhum ma yaqlabuhum fain kalaftumuuhum faaciinuuhum waa walaaladiin ilaahayba subxaana watacaala idin hoos keenay ila waa bani aadam addoon marka qaarkood kaa xoog weyn laakiin inta badan dee addoonku waxaad waktiyada jihaadka iyabaa lasoo qabsanaya amba isagoo addoon kusoo gelaya marka ilaahay baa gacantaada hoos keenaye waxaad cunaysana wax ka sii waxaad xidhanaysana u xidh ha ku kalifin wax ka xoog badan oon qaban karaynin haddaad ku kaliftana ood shaqadaa u dirtana adiguna dhinacaaga qabo oo dee ka fudayda waay addoonnimadaasi markaas say ku timaada horta asalkeeda qof xore in la addoonsaa may banaanta maya taasi ma banaan maxay ku imanaysaa ya gaalnimadii waayo haye gaalnimadu marka qofkii islaamo miyaanay in la xoreeyo aanay ahayn waa la iska sii hayn karaa isagoo sidaas laakiin la xoreeyo islaamku u dhiirigeliyay dee in la xoreeyo addoommada islamka waa kaadku u dhiirigeliyay markaa culimada qaar baa waxay ka soo saareen waxay yidhaahdeen in qofkii gaalnimadii lagu daayo iyo in isagoo muslima gacanta lagu hayo keeba la qaato addoon iska hado waayo shaydaan buu addooniyay markan kaleba ya markan kale yuu addooniyahy shaydaan buu addooniyahy marka inuu islaam ahaado qof bani aadan o wanaajinayo u gacantiisa ku jiro ayaa uga wanaagsan inuu shaydaan u noqdo ya harabuu min ariqi aladi khuliquu lahu wabuluu biriqi nafsi washayطaani gabayga ibn qayim baa sida ahaa waxay ka carareen bu min ariq aladii khuliquu lahu addoonnimadii loo abuuray inay ilaahay addoomo unoqdaan ay isku dhiibaan maxaa lagu imtixaan markaa wabulu biriqi nafsi wa shayaani shaydaankii iyo nafta addoonsaday dad badan baa naftooda adoon u ah naftu waxay doonto hadduu iska sameeyo oo meeshuu doonu iska maro oo aanu u joojinin dee waa nooc addoonnimada ka mid ah waay kasoo gud xalkiiskaasna waa waadix cid kastoo aad gacanta ku hayso markaa ixsaan u samaysa waa laga qaadanaya halkaasi qofkii addoon bayuu noqon imika addooma ma jiraane laakiin qofkii ku shaqeynaya oo kale dad badan baa waxa laga yaaba dadka shaqaalaha ah, shirkadaha iyo waxaas ku xadgudbaan ama dadka guryaha uga shaqeynaya dumarkii oo kale u shaqeynaya inay aada u dhibaan oo aanay wanaagsananin arrintaasina dhaqanka islaamka kasoo horjeeda وعن حكيم بن معاaوية الqشhayrي عن أbيه qال وxu hi qلت waxaan ya rasuul الlah rasuulka ilaahayow ma xaq زawjaةi أxadina عalayh ma xaqu زawjati أxadina midka iyo xaaskiisu xaqay ku leedahay waa maxay عalayhi isaga qaal wuxu hi an تطcimaha ay xaquhaa عalayk xaqay kugu leedahay an تطcimaha waa inaad quudiso idaa dacimta markaad quudato adigu وtaksuuhaa waa inaad u xidho dhar oo dhar siiso yuhu idagtasayta markaad adiguna xidhato alxadiis wataqadama fi cishrati nisa xadiiskani horuu inoogu soo maray baabkii ka warramayay cishrati annisaa dumarka iyla dhaqankooda وعن jaaبir رadي الlaه عanه عن النabiي slى الlaه alay sl qal wuxu uhi fi xadiiث الxaji bطuulihi qaala wuxu uhi fi dikri النisaء walahuna عalaykum walahuna waxay leeyihiin calaykum korkiina ku leeyihin dumarku risquhuna waxay cunayaan wa kiswatuhuna waxay xidhanayaan bilmacruufi si macruuf oo la isla garanay curfiga iyo caadada akrajahu muslimun marka caashiruhuna bilmacruuf bay waxaaso dhan bay soo guda gelayaan caashiruhuna bilmacruuf saxaabadu markaa su-aalaxna rasuulka weydiiyaen alay slat slam iyo qaar aanay weydiin ba uga jawaabay taa hore markay weydiiyeen rasuul allow midka iyo xaaskiisu maxay xaq ugu leedahay dee waxay cunaysay waxay cabaysay <laughs> haye iyadina waa ina ma shardi ma inay isku mid noqdaan maya lakin macnaa waxay cunto un xaaladda waa inaad siiso ya wax lamid a waxaa iyadu jeceshahay markaaba waxay xidhanayso saas oo kale xaqeeda marar badan way ka tanaasuli kartaa oo dee qofku xaqiisa uu ka tanaasuli karaa lakin iyadu tawaajubka ugu leeyahy waa saas lakin de hadday tirahdo waar aniga waxba hayken ama sidaa ay tirahdo iyadu tirahdo waa xaqay leedahay oo xaqeeda way ka tanaasuli kartaa waxaa kaloo rasulku ala sla slam sheegay dumarka dhe agtiina waxay ka yihiin cawaanin cindakum cawaanku waa maxay waa asiraat waa maxbuusaat sidii maxbuus kale weyaan ilan gabadhan adigaa ah, meher ku xidhay marka horeba iska madax banaaneyd aabbiyi hooyey lahayd adigaa la yihi waanaa la wareegay iskama tegi karta ilaa la furo mooyaane shuruudba waxaaso dhan baa ku xidhan waa nooc haye waa nooc maxbuusnimada kamid ah haddaba waa la wanaajiye waa karaamiya sharaf baa iyado lafti lagu sameynaya lakin macnaa xaggaa marka laga eega tasarufkeedii dee markaa ninkii markaa awoodda la siiye hadduu siduu doona iskaga dhaqmo uu iska cagafidsado de waa edab daro taasina ayay noqonaysa dabeetna islamka saas o gudbu markaa u habeeyey bilmacruuftaasina markasta curfigii lagu xadidaayey ayay keensanaysaa ee la soco وعن cبد لله بن cمر رadي الlaه عanهuma qala wuxu uhi qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم kafى bالmari إثmا qofka dembi waxa ugu filan an yudayica inuu dayaco man yaquutu cida uu quudinayo rawahu النasائي wa huwa cinda mslim blfd an yaxbisa can man ymliku quutahu ay kafى bاlmari إثma qofka waxa dembi ugu filan an yaxbisa inuu ka xabiso ay can nafaqati can man cid uu ka xabiso ymliku uu maamulu hayo quutahu quudkiisa wixii uu cunayey risqa markaa dembigu uu fara badan yahay qofka usoo jiidmi karaa meelo badan buu dembigu ka yimaadaaye laakiin haddii dembi kaleba aan loo raadin hadduu qofkii salaadii iyo cibaadadii iyo khayrkii iyo wixii ku wanaagsanyay laakiin ciddii mas-uuliyadda laga saaray ee waajibka ay ku hayd inuu quudiyo uu dayacayo intaasaa dembi ugu filan kafaa bilmari iman an yaxqira akhaahu almuslim so xadiisna rasulku ma ohan manaa saasaaba in dembi kaleba hadana ren kaasa dambi gu filan labada lafdi markaa an yudayaca biman yaquut iyo an yaxbisa can man yamliku quutahu maxaa soo gudagelaya ataa xataa xayawaankii baa soo gudagelaya tan dambe xoolihii hadduu halkaa ku xidha ka war oo caanaha ka la ka maalo ama meel abaara unu kusii daayay isagoo helaya meel barwaaqa isagoo biyo waraabin karaya isagoo meel kale dhigan karaya hadduu dayacayo sidaas kale uu ku dambaabaya wamaa malakat aymaanikum bay isa gudagelayaan wamaa malakat aymaanikum wacbud llah walaa tushriku bihi shayan wabilwaalideyni ixsaana ilaa aakhiri wamaa malakat aymaanikum وعن cبد لله بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi صلى اه علي sلم kفى بالmri qofka waxaa ugu filan إثmا min جiهaة الإثm والتmyiiz an yuضayica inuu dayaco man yaquutu yaquut bmacnaa yacuul bay la macnaa yunfiq عaleyh ciddaa uu quudinayo markaas zawjadiisii iyo ubadkiisii iyo khadamkii iyo dadkii de mas-uuliyadda ka saarayd wa huwa cinda mslim blfd an yaxbisa inuu ka joojiyo caman yamliku quutahu ciddii uu awoodi karayo inuu quudiyo ciddii isagu hayadheh quudintooda wacan jaabir yarfacuhu jaabir bn cabdillahi waa kas wariy yarfacu isagoo nabiga u rafcinaya xadiiska oo marfuuc ka dhigay fi lxaamili gabadhii almutawafa canha laga oofsay zawja ninkeed ninkeedu ka dhintay isla markaana uur lahayd qaala wuxu uhi nafaqata laha biil ma laha akrajahu lbayhaqiyu warijaalu hiqaatun lakin qaala wuxuu ihi almaxfuudu sida maxfuudkaahi waa waqfuhu inuu yahay wa habata waxaa sugnaaday nafyu nafaqati laakiin nafaqada inaan ugu lahayn oo la diiday nafaqadaasi fii xadiisi wuxuu ku sugnaaday xadiis faatima binti qays radi allahu kama taqadama sidii noo soo hormartay rawahu muslim waxaynu soo maray dumarka amba laga dhintay amba la furay cidda nafaqo le iyo cidda aan aan lahayn intay cadad baxayaan marka gabadhii rajciyada ahayd iyadu waajib bay ulahayd soo ma ahayn tii baainada ahaydna fatima qays marka baaina bay nafaqa laa sukna laha walaa nafaqa baynu so argay xadiiskii malinta soo qaadanay way kala duwayno labada arrimood imika waa xaamiltani isla markaana waa mutafaacanha lakin way way shabahayaan oo labadan mid waliba dee heshii kuma noqonayso kana waabu ka dhintay gabadha markaa ninkuu ka dhintay dee ninkii waabu dhintay oo reer waxba kuma laha markaa iyadu sidaasay ku kala socdeen way haye sido miyaa miyaanay wax kulahayn way ku leedahay bay culimadu ihahdeen waa ilmaha ay sido dhaxalkiisa ila dhaxal buu leeyahay isagaa laga jaraya ween waxay intaa ay uurka sido ku yeelanaysaa nafaqadii waxay ku yeelanaysaa ilmahani wixii uu ku lahaa maxaa ku dhahda ciddaa ka dhimatay ayay ku yeelanaysa laakiin mid iyada u waajibtay ma aha oo ay zawjkii ku yeelanayso xadiisku markaa waa m maxaa mawquuf lakin waa mawquuf macnihiisu saxiix yahay waa mawquuf macnaahu saxiix yahay markuu le sheku almaxfuud shaadka maxaa kasoo horjeeday maxfuud waa ka markaa lagu kalsooya haldaniyada wacan jaabir yarfachu yarfacu ilى nabiy sal ly slm fi lxaamili almutawafi canha zawjha qaala wuxu uhi laa nafaqata laha biil ma laha sideeda iyadu ma laha iyadu waaye maay kuleedahay iyadu xalbaaba yeelatay xaladan iyada ah haddaad meel kale ka eegto ninkii ka hor de ninki u socday oo maxay yeelatay ba maxay yeelanaysaa dhaxal bay ku yeelanaysaa ilmaha aysidaana dhaxal buu isna yeelanaya akrajahu lbayhaqiy warijaalu hiqatu lakin qal wuxu uhi almaxfuudu sida lagu kalsoon yahay waqfuhu weeyi wahabata nafyu nafaqati baa sugnaaday fi xadiisi faatimati qays radia allahu canha kama taqadama rawahu muslim haddaba waayo in kuna ulaati xamlin faanfiqu calayhina xataa yadacna xamlahuna ayay culimo badan yihahdeen waa qowlka la iskuma waafaqsane waa waajib gabadhii in la biiliyo وعن أبي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku وu alyad الculya gacanta sareysa khayr ka khayr badan min alyad الsflى gacanta hooseysa وayبdأ wuu ku bilaabaya أxaduكم midkiin biman yacuulu ay biman yaquutu cidda uu quudiyo ee waajibka ay ku tahay ayuu bilaabaya horta ku bilaabaya taqul الmarأaةu haweeneydu waxay odhanaysaa aطcimnii waa ruuxaan cunaysay aw alliqnii dee aan bay furin rawahu darquniyu wa isnaaduhu xasan wa can saciid bn musayab fi rajul ninkii laa yajidu aan helaynin maa yunfiqu calaa ahlihi wuxuu ku biiliyey reerkiisii ninka waayey qaala wuxu uhi yufaraqu beynahumaa waa la kala dirayaa labada qof akhrajahu saciid bn mansuur can sufyaan can abi zinaad canhu qaala wuxu uhi qultu waaan canhu yani saciid qaala wuxu uhi faqultu waxaan ku lihi saciidin saciid waxaan ku idhi sunnatun arrintaa aad tidhi yufaraqu baynahumaa mar hadduu ninkii awoodi kari waayo reerkii inuu beeliyo gabadhaa faski waa ku dhacaya halkaasaa lagu kala soconaya ma sunna ba qaala sunnatun wayaan buhi wa hada mursalu qawiyun waana mursal xoog badan labadan xadiis marka la isku soo ururiya waxay ka warramayaan iyo axaadiisna way noo iman doonaba waxay ka warramayaan matalan nafaqadii waynu garanay inay waajib tahay gabadhii in la biiliyo waa waajib hadduu haddaba qofkii awoodiba kari waaye ka xaq ma u inay tidhaahdo waari furaan iska taga ee maradadii aanad markaa mas-uuliyaddaydii qaadi karaynin culimadu in badan baa yaa yihi ha way banaantay ba ydhahdeen qadiyadan laga qaadanaya xadiiskan laga qaadanaya o dee gabadha waxay odhanaysaa ambay quudi ambada iska kayf ayuu nebigu yihi alayh isalaatu wasalam xadiiskuna waa xasan xaq bay uleedahy markaa w inay tiraahdo war waxaan cunaysi iyo waxaan xidho iyo hoy hadduu dee arrintaa kasoo bixi waayo dee inay dalbato xaq bay uleedahay hadday iyadu leedahay anu saasaan iskaga sabrayaan iskaga dul qaadanaya oo xaqay leedahay ka tanaasuli karto marka culimada qaar kala qaaday waxay ihahdeen ma hadday ku gashay marka hore faqrigiisa isagoo noocaasoo mucsirah hadduu isagoo mucsira marka hore ay ku gasho sidaa ku ahaa xaq uma laha inay dalbato waayo iyadaa marka hore ku ku caynkaa ku qaadatay haddii marka hore isagoo muusir muusir iyo mucsir ma kala garanaysa ya ina maca alcusri yusra <laughs> unbaa labadaba laga keenay mucsirna waa faqiirkan waxba haynin muusirna waa saaxib lyusri waxbuu hayaa weyn markaa haddaba haddii isagoo haysta marka horena dee ay gabadhaasi ay isguursadeen oo uu faqri ku yimaado culimada qiin badan oo kamid ah waxay hahdeen uma banaano markaana inay dalbato ila waa wax ku yimiyo qofkan masiibo ku timi weyaan lakin hadduu isagii dayacay oo aanu kasoo baxaynin qawlkaasi markaa laftiisu ma si xoog badno de hadday wax ku yimaadeen oo hawshaanu qaban karayn way dalban kartaa waxaa rasulku lakin ala slat slam uu sheegay qofkii hadduu xoogaa kharasha hayo oo aanu dee dadkii o dhan wada karin xataa qaraabadiisa ah siday kala horeeyaan ayaa biman yaculu zawjadii iyo ubadkiibuu ka horreysiinaya markaasuu markaa waalidkii iyo qaraabadii xagga kale usoo gudbaya lakin horta qoladaasi ayay waajibtahay inu ka horreysiiyo mar kastana fadli buu ninkaasi helaya hadda faaidada ku jirta waxa weeyaan waxau rasulku uri ala slat slam wamaa tunfiqu نفqة تbتقي بها وجه اللh إlا وجirta عaليها حتى ma تجعل في في امرأتika waana filaya xadiskani soo maray xadiiskii سacد بن aبوqاs waxaad ma bixisid shay aad ilahay wejigiisa ku dooneyso ilaa waa laga abaal marinaya shaygaasi xataa xaaskaaga afkeeda wixii aad digayso sad waxaad siinaysa waa lagu siin waa laga abaal marinaya hadda waajib bay kugu hayto maaha haddana ajar baad ka helaysaa marka qofkii isagoo reerkii u shaqeynayo oo daalaya oo ajar buu haddana helaya lakin waa inu qadiyadee niyadda geliyo inuu ilahay agtiisa abaalmarin wanaagsan kuleeyahy bale mararka qaarkood sadaqada taasaa kasii fadli badan qaala rasuul lahi sala la ala sl alyad lculya khayru min alyad sufla dhinaca kale xadiisku waxa uu sarbeebaya waxweydiinsiga dadku inaanay wanaagsanayn oo de qofku ay tahay inuu doorto alakmal ta inuu doorsade wayabda wuxuu ku bilaabaya axadku midkiin biman yacuuli cidda u quudinayo man waa caam zawja wlawlaad wlwaalideyn wagayrihim ayay ka hobsanaysa taqul maratu gabadhu waxay leedahay bimanaa yajuusu laha an taqul oo kale ay noconaysa waxaa u banaan inay aw daliqni saciid bn musayib waa taabici macruuf oo caalimaha waa raggii taabiciinta uguna cilmiga badnaa aabihina musayib ibn xasan waa saxaabi waa ninkii soo warinayay xadiiskii markii abu aalib ay dul fadhiisteen abu jahl iyo aabihii waa saxaabiga soo wariya oo wuxuu ku yihi magaca iska bedel xasan markaasuu diiday u yihi magaca abahay bixiyo bedeli maayo dabeed saciid soo xuli ma salat ilxusunatu fiina waa adayg iyo qalabsanaan marka magacaas kale tilmaamaya xasan haddaba saciid wuxuu haa nin caalima ah. abu hurayra inantiisii buu qabay ina abu hurayra oo dee cilmi badan abu hurayra ka qaatay mursalkiisa mursalka taabiciinta laftigooda sii kale xoog badan mursalkiisoo kale aad baa isagii xasan albasri iyo aad baa loo xoojiya oo dee mursalku axaadiista xagga dacfiga ugu sahlan weeyaan waayo maxaa laga shakisan yahay ilan hadduu saxaabi ka dhacay layskumaba daaliyeen soo maaha oo markuu bayquli ohan jiray wa mursalu minhu saxaabiyun saqad waati lagu qabsay sheekh de hadduu saxaabi ka dhacay de wa markaa mushkiladba ma laha saaabadu saxaabatu kulluhum cuduul saxaabadu dhammaantood waa lagu kalsooye laakin maxaa la haha mursal ma rafacahu taabiciyu ila nabiyi sala llahu ala slam duna dikri lwasla oo wuxuu taabicigu u nisbeeyey rasuulka alayh isalatu wasalaam isagoon sheegin waxaa dhici karta markaa inuu taabici kale yahay waayo waxaa la ogaaday toddoba taabiciya wax sii kala warinaya maxaa la ogaaday taabiciintuna de dhammaantood cuduul maha waa la iska baarhaya haddaba mursalka saciid ibnu sabi o kale maadaama saxaabada usii dhowaa uu sii xoog badan yahay oo kibaar ataabiciin oo siqaar taabicin way sii kala duwan yihin way sii kala fog yihin isagu wuxuu yihi ba arrintaasi markii la weydiiyo fatwada uu bixiyay yufaruq baynahuma ninkii awoodi kari waaya inuu reerkiisa biiliyo waa kala dirayaa markuu yidhi ayaa waxaa la weydiiyey oo abuzinaad uu weydiiyey miya abuzinaad waa ragga muxadisiinta waaweyne ma sunna arrintaasi macanaa ma sunatu nabiy mise adaa dee ijtihaaday suuri sunnatun waa sunna marka hadday dhacdo qofkii de inuu la gooyaba xataa maaho aayadda qur-aanka ilah yihi subxana watacaala walaa tumsikuuhuna diraara litactaduu haddii qofki qofki reerkii aanu bielin karaynin oo iska dayacmayso isna arkay xaaladiisa dee iyadii inaynu la gooyaba maaha wayn ihahdo dee ilaahay subxana watacaala adigana wax khayrkaan wax ku siiyee hawshaan maso kama soo bixi karaye dee arsaaq meel ha uraajo hadday tira iyadu waan iska joogaya saasaan ahaanay waa maslo kala bitaas laakiin inuu is un xabis oo xanib sax noqon way diideen culimada qaar badan oo diiday baa jiro o yihi may sidaa laakiin aynu usoo sheegnay ba u tafsiiriyeen oo haddii ay gabadhaasi ku gashay uma banaana wa can cumar radi allahu canhu anahu kataba wuxuu ku qoray ilaa umaraa اlajnaad kataba wuxuu u qoray ilaa umaraaءi اlajnaad madaxdii ciidamada fii rijaali rag buu u qoray haabuu ka maqnaaday can nisaahim dumarkoodii waxa uu qoray an yaakuduuhum inay soo ka soo qaadaan an yaakuduuhum oo ah bian yunfiquu inay bixiyaan aw yudaliqu amba ay furaan fain dallaquu hadday furaan bacau waxay soo dirayaan binafaqati maa xabasuu intii ay dumarkaa xanibeen ayay soo dirayaan akrajahu shaaficiyu uma albayhaqiyu biisnaadi xasani cumar bn khadaab radi allahu anhu isagoon shaabacadaha la sheegayo ee siyaasadda ka soo bixin haddana cid la siyaasad ahayd iyo cid la maamul ahayd he may jirin shaabacaddu ka soo baxay hadda nabiga nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayay ahayd iyo taa ilhaamka ilaahay subxana wa tacala u siiyey dee wadan yaroo kooban oo intan laegna kamu telinaynina daraf ilaa daraf buu ka telinaya adduunyo dhan buu ka telinaya waqtigiisi qaarado dhan ayuu ka telinayay wadan intaa la igma jira imika intii cumar ka telinayay isla markaa dee adduunyadu sanay usalaaxantee diyaaradaha iyo isgaadhsiinta iyo baabuurtan iyo waxaana may jirine warkan sida lagu helaabaaba adkayd iyo inta lasoo soconayo haddana cumar waktigiisa rina rimay hirdiyeyna saasuu nidaamiyey waa ninka sameeyey radi allahu canhu diiwan ljeish ciidanka wuxuu sameeyey diiwaan uu diiwaan geliyey wasaaradda gaashaandhig oo kale ayuu ka dhigay biil baanu u qoray baytulmaal buu sameeyey waa la hahdo bangigo kale udhig maha amba wasaaradda maaliyadda kharaaj buu sameyey wasaaradda maaliyadda o kale saasuu markaa dee u nidaamiyey dowladdeeda dumarka ragga laftigoodu ciidanka dee bergii dambe way durkeen oo meelo fog bay laga yaabaa inay ragga qaarkood sanada maqnaadaan markaa waxyaalahu soo sheegay waxaa kamid a layihi inuu yihi dumarka afar bilood wax ka badan horta yaan laga maqnaanin taasi waa qodob markuu arrimihii warwareystay wuxuu ahayd markaa inaan dumarka afar bilood laga maqnaanin rag badan oo iska maqnaaday o ima waayena raggaa laba midood baa leeyihoon dumarkaa inaad furtaan oo imaa ah inaad soo biilisaan weliba dee taa kalena waa kaugu daray inay yimaadaan hadday idhaahdaan waanu furaynaa waxaa leeyahay markaad furto imise bilood baad maqnayd laba bilood aad ah, maqneed toban bilood tobankaa bilood biilkii ay cunaysay adaa xanibay soo maaha meesha ay kuu joogtay waa lagaa doonayaa soo raaci waa lagaa doonaya ekeen waa nafaqadii sawjada laakin nafaqadii qaraabada hadduu matala marka hore ka gaabiyey la odhan maayo intii aad ka gaabisa keen lakin tan waa la odhanaya intii gabadha aad dayacday maadaama cismadaada ay ku jirtay adiga dimadaada ay ku jirto mas-uul ka ahayn waa xaq ay kugu leedahay iyo dayn ay kugu leedahaye iska keen weey an cumar radi anhu canhu ka kataba wuxuu qore ilaa umaraa alajnaad ajnaad waa junuud ayaa la jamciyey mar labaad amba jundi baa la jamciyey fii rijaalin rag buu u qoray ay kataba ilaa rijaalin aw fii amri rijaalin haabuu ka maqnaaday can nisaa'ihim an yaakuduuhum inay soo qaadaan inay ka soo qaadaan oo maxay ka soo qaadayaan bi an yunfiquu inay bixiyaan biilkii aw yudaliqu amba in furaan fain dalaquu hadday furaan bacaduu binafaqati maa xabasu intii ay dumarkaa xabiseen raggaas ayay soo raacinayaan meherkii waa lamid وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxu جاء رaجuل ba u yimi ilى النبي صلى الله عليه سلم فقال وxu ya رasuل ه رsulka ilaahy cindii dinaarun hal dinaar baan hayaa qaala wuxu uhi anfiqu calaa nafsika naftaada ku bixi iska cun adigu qaala wuxu uhi cindii aakharu mid kalaan haddana hayaa qaala wuxu uhi anfiqu calaa waladki ubadkaaga sii qaala wuxu uhi cindii aakharu mid kalaan hayaa qaala wuxu uhi anfiqu calaa ahlik xaaskaaga sii qaala cindii aakharu mid kalena waan hayaa qaala anfiqu calaa khaadimik shaqaalahaaga sii qofka khaadimka adoonkaaga qaala wuxu uhi cindii aakharu mid kalaan hayaa qaala sigu wuxu uhi anta aclamu adaa u yaqaana ka halkan digayso adaa u badan kaa cidda doonto <laughs> ayaad siinaysaa akrajahu shaaficiy walafdu lahu wa abu daawuud wa akrajahu nasaa-iy walxaakim bitaqdiimi zawjati cala lwalad xaakimna wuxuu kusoo wariyey isagoo zawjada ka horreysiiyey cala lwalad oo zawjada iyo waladka horreysiiyey waladka halkan xadiiska waxa laga qaadanaya tartiibta sida loo kala horreysiinayo in ubadka iyo zawjada iyo kuwaasi ay yihiin kuwa horeynaya iyo khaadimka iyo oo de waajib ay ku ahayd wa can bahs bin xakiim can abihi can jaddihi qaala radi allahu canhu qaal qaala qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahay ow man abaru yaa u mudan wanaagga man abaru nnaasi macna wey dadka yaa u mudan u samafalkiisa an abaro qaala wuxu uhi umaka hooyada qultu waxan kuhi uma man yaa ku xiga qaala wuxu uhi umak hooyada qultu waxan uhi uma man yaa kusixiga qaala wuxu uhi umak hooyada qultu waxan ku uhi uma man yaa ku xiga qaala abaaka aabbahabaa ku xiga uma alaqraba falaqraba haddana haddana ka kuu dhow ka kale falaqrab kusii dhow rajo abu daawud tirmidi xasana xadiiskan isagoo eh, inta dambe ku jirina aqrabkaa iyo intaasi aanay ku jirina saxiixuu kusoo aroray hooyadu markaa inay xagga la dhaqanka iyo markaa ubadka iyo sawjada laga yimaado inay waajib tahay iyada in lagu horreysiiyo nafaqadii iyo ixtiraamkii wax ayaa laga qaadanayaa xaqay ku mutaysatana waynu garanayna dee aabaha xataa lamida way ka jilicsan tahay xagga kale marka laga eego waxaa kaloo laga qaadanayaa in loo ixsaan sameeyo dadka qaraabada iyo hooyooyinka iyo aabayaashaba iyo dadka kale qaraabada qaraabada oo la wanaajiyana faa-iidooyin weyn baa laga helaa oo ilaahay uu qofka ugu barakeynayo cumrigiisa iyo iyo risqigiisaba wallahu aclam axkam bilah tawfiq asalaamu calaykum